garab wanaagsan garab wanaagsan mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka galab wanaagsan alaaba waxaad ku dhagaysataan kaalimaha sugaanta kuwii hore kuwii dhexe keli keliga lamaanaha kaftanka iyo sheekadu kama marna galbuhu kala duwan galabta waa talaado waxaa barnaamijka qeybkaa ah xibintii noo sheekay wadajir galabta barnaamijka halkan waxaan kaga soo jeedinayaa istari anigoo bootaanee saaxiib ayaal u diyaargarooba dhageysiga barnaamijka galab wanaagsan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 waaya saaxiibada barnaamijkan waxaa leenahay iyagana galab wanaagsan meel walba aad joogteen mhm. farsameyqaankan waxaa leenahay galab wanaagsan isagana mar walba ka tagnaa aad iyo aad <laughs> eh, galabta galbaha kala ka duwantaha si fiican talaado waa noo sheekey aad iyo aad waa galabtii la wada qosli jiray galabteenii aad iyo aad mhm. galabtoo kale qosalku firi waa lacag nagaman kadna waa firiyaa leedahay aad iyo qofkii qosli waayana qofkii qosli waasay u taalla ani galabta inaa qosla diyaaroomeeyey istari haddaada diyaar weyn <laughs> xitaa saaxiibada kaa quslin doona aa ogahay taas inay dhici doonto aad iyo aad ma mhm. daawataa muuqaalo marka qaar qosol ah oo inta lasoo dhigo la dhaho haddaa qosli weysid waa jiran tahay haa waa arkeen hadaad qosli weysi waxaa tahay qof xanuunsan dhakhtar aad <laughs> barnaamijkeena marka sheekooyinka lagu soo qaatoyinka marka saaxiibada inoo soo direen mhm. haddaa qoslihaysuda xanuunsanta dhakhtar amaal tahay siday sheekadiisanaltega barnaamijka alaaba waxaan ku dahfuranaa mid ka mid ah kaalimaha sugaanta mhm. istra waxaa noo soo qabanaysaa botaanoo galabta dahfurka isiiye waa arin kale <laughs> anoo weliba dahfurka dhankayga waay dheen yaa soo qabanayba iyadoo la dhihin galabtaa kugu sharfe mm-hmm. horey mm-hmm. gacanta mm-hmm. iga saarta eh, waxaa idhahday istarey maxaa noo soo qabanaysaa botano aada oo mahadsantaada dhegeystayaasha galabta waxaan idin soo qabanayaa fanaanka inta badan ay bulshada taageerto mm-hmm. ama dhalintu inta badan xiiseyso nimcaan hilaac nimcaan xasan hilaac mm-hmm. oo ku luuqeynaya heestii milgo heestii milgo waayahay dhegeystayaal barnaamij gala wanaagsan ay daafur u tahay dhegeysi wacan marchar. Mhm. wuxuu leeyahay mhm. makalada xiskeegiyo mhm. wadnahaad meel ku leedahay aad iyo aad alla waxaan ku mahadishaa inaad tahay midaan doortay warkaa ku dhan ka hadal ma lahan <laughs> waxay daafur ahayd barnaamijkeena galab wanaagsan nimcaan xasan hilaac ayaana ku luuqeyn waayahaye eh, istari talaado waaye shakooyin fara badanaa noo yaala maadaama daafurka aad kusii <laughs> sheekada ugu horeysa masiina ku dhahay saasaa ku qaatay <laughs> amaan kaa xogaale eh, way dagaal ma jiro hayahay <laughs> waa ku siina aniga dhegeystayaasha caadiga kugu siina markaan waayahay mhm. sheekada ugu horeysa waxay noo soo diray dhegeyste lagu magacaabo garyaqaan mahad cali wuxuu yidhi waa sheeko ku saabsan ardaydu jacaylka ay u qabaan fasaxa macalin ayaa maalin maalmaha ka mid ah ardaydiisii waaniyey oo ku yidhi mhm. ardayahay ha la dadaalo oo cilmiga ha la barto hamiguunana ha mhm. weynaado oo noqda wax qabsada weliba adduunyo keliya maahane mhm. aakhire ayaa la rabaa inaad camal wanaagsan alla la hor istaagto waxaa jiro maalin shido iyo dhibaato badan oo intii alla uumay lasoo wada kulmi doono oo la isla xisaabtami doono marka sidaa hal la ogaado oo ku dadaala wixii adduunyihii aakhiro ku anfacayo mhm. markaas ayaa mid ardayda ka mid a ah intuu soo booday wuxuu ku yiri mhm. macalin maalinkaas dugsiga fasax miyaa <laughs> ardayda <laughs> fasaxa aadka u jecel yihiin nin walba calla meesha u daran ayuu mm. hoqdaa hadda halkaasuu ka fikiraya macalinku waano kale iyo in adduunya aakhiro wax loo wada qabsado kala hadlayo mogtaha mhm. laakiin raggan utunaa ku taagneyd fasax dugsiga <laughs> waxay ka cabsanaa maalintaas macalinku rafaadku sheegayo inuu dugsiga jirto <laughs> nolosha ardaynimada mhm. iyo nolosha ciyaalnimada mhm. marar qaar waxaan dhahaaye cudur laga weynaado <laughs> amay yihiin sababtoo ah ardaygan cunuga markuu yaryahay asoo dugsi la geenin wax soo baranin haduu weynaado ma wanaagsanaanayo mm. saas eh, darteeda dugsigii mm. dhibaa loo arkaa markamarkala mm. weynaado ayagaa xataa eh, raadsanaa eh, inaa raadsa waxbarashada aa raadasad mm-hmm. laakiin cudurada yaraantay ka tahay in maalinta maalintaas dugsig inuu fasaxay in kale laga fikiro waxaan ka qaadanaynaa halka ah in ardaydu fasaxa ay jecel yihiin mar walba mar walba haa mm. fasaxa aada u xiiseeyaan mm-hmm. marka dugsiga dhigan jirnay mm-hmm. maalinka dugsiga fasaxa uu yahay mm-hmm. waxay ila dhignaa jirtay hal sano fasax in <laughs> tusaale ahaan markay khamiis maanta ay tahay jimcaha waxaa u malay jiray saddex beri afar beri kadib in dugsi aan aadaayo markay jimcada sii dhammaan rabto sabti soo hooyana aafikar bilaabjir waa la marka fasaxa dugsina ceebka waa laga wada sabnaa markii la yaraa oo dhinaca fasaxa aada loo xiiseen jiray mhm. Mhm. waa tahay bootaan oo qeybihii hore ee barnaamijka galab wanaagsan ayaynu ku guda jirnaa mhm. markana waxaan aadaynaa dhanka iyo kaalmaha suugaanta dhegeystayaasha waxaa usoo qabanaa farxiifiska iyo fanaanka diini heestii soo dhawow

censurei. simoyda curato saxasaxalko badan idilkaysa sugaaye waan helay sadiyo cad iyo siidaan sugaaye sawjadaydii noqotee soo dhow dhanaane waan helay sadiyo cad iyo siidaan sugaaye waan helayso iyo xal iyo sidaa sugaayee soo jartaydii noqotee soo dhow

helaysadio xal iyo siidaan sugaaye waan helaysadio xal iyo siidaan sugaaye sawjadaydii noqotee soo dhow danaane

وهلا صديع يا سيما سرايا سيدي بين قدر صدور صدور صدور وهلا صديع يا سيدة سرايا وهلا صديع يا سيدة سرايا Mm-hmm. waan helay sidii calaf iyo sidaan sugaayay mm-hmm. sawjadeeda noqotay soo dhawow uu leeyahay diini <laughs> warkaa ku dhan warba haddii xiriir iyo arrimo mm-hmm. kasta la soo waday jaceylkii uu guulaystay waa in la soo dhaweeya <laughs> barnaamijkii galab wanaagsan qaybihiisa dhexa ayaan ku jirnaa istare sheekooyinkai afare ka qodnayn si fiican dhankaaga maxaad sheeka haysaa botano aada u mahadsan tahay mhm. markan sheeko kale mhm. gacanteedu kusoo dhacday oo inoo soo diray mid kamid a ah dhegeystayaasheena ku taxan idaacadda kulmi ee khaasatan xubinta noo sheekeey sheekada waxay ku bilaabaneysaa hadda kahor xariif militari ayaa dagaal dhacay asxaabtiisa ku waayay mhm. dabadeed markii laga guuleystay xariifkii wuxuu arkay ah aallay cadowgii oo kusoo socdo wuxuu iska dhigay ruux dhintay markaasaa xabaalaha loo qaaday aad ayuu u farxay <laughs> qof nool mhm. oo markuu cadowgiisa arkay oo mhm. haddana qof dhinta iska dhigay mhm. dhankii xawaalaha markii loo wada farxay maxay kula tahay <laughs> ah, dhibaatada kusoo socotaa ka badneeda u maleynaa markuu aad u farxay markii xawaalaha la geeyey ayuu wuxuu arkay qoyskiisi oo dhan kulaha aniga waa noolahay markuu qoyskiisi dhan oo arkay aniga waa noolahay ayuu dhahay markaasay qoyskii dhaheen war naga aamus adiguma dhakhtarkaad ka cilmi badan tahay <laughs> asagaa geeridaada xaqiijiye xariifkiina sidaas ayaa lagu duugay <laughs> waa khasaaro adiga waxaa la dhahay horta sidaas dhanba geeridaail sabab wuxuu islahaa ninka markuu dagaal ku dhaca asxaabtiisii lagu guuleystay qaarkoodna dhinteen mhm. ruux dhinta iska dhigay xawaalaa markii lagu geeyey iska baxso islaama maleena kadib waa la qabtayba toosaa loo aasanaga aamus dhakhtarka kama ilma badnide mhm, marka sheekadaas dhegeystaha noo soo diray aad ayuu u mahadsan yahay weli barnaamijka ayaan qaybihiisii dhex isla sii maraynaa sheekooyinkaan ku soconaynaa si fiican hadda ka hor oday reer miyi ah mhm. inta badanna miyiga gaar ahaan tuulooyinka waxaa laga dhegeystaa idaacadaha si fiican marka galab galbaha kamid ah iyo idaacadii daartay idaacadahana sida caadiga ah markii uu soo galayo warka ama barnaamijka waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo halkan waa radio kulmiye ama markaas warbaahinta soo doonaysa barnaamijka magaceeda iyo stuudioda meeshuu ku yaala magaalada marka magaaladii ay sheegeen sida caadigaa ah, marka warbaahintu waxay sheegtaa magaalada iyo meesha ay kasoo gasho mhm. tusaale aniga waxaan dhahnaa halkaad naga dhegeysanaysaan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho si fiican kantuulu jooga marka idaacadii galabnimadii u dhegeysanaya marka waxay tiri halkaad naga dhegeysanaysaan waa magaalo hiblaayo mhm. kolkaas intay tiri marka intuu odagii xanaaqi kulaha naga daaya beenta halkan lama yiraahdo waxa aad sheegaysaa intuu tuulada uu markaas jooga magaceedii sheegay marka haddii ay furnaan lahayd in warbaahinada loo jawaabi karo <laughs> maalinkaas jawaab iska daayay intuu soo safro qofaad u jawaabi laheyd halkii warbixin oo lasii daaya bismillah dad badan usoo jawaabilaah ah, eh, anaga soomaali haddaan nahay mhm. dhegeystayaala inta badan u badan nahay mhm. marka eh, b b c ama sidoo kale warbaahino kale ay sii daayaan waraysiyuhu ama warbixino ama wararka mhm oo laga yaabo qofkaanu sida eh, warbaahinta wax u dhigaysa siyaan ahayn inuu qaato ha ama uu fahansanyaha oo isleeyahay saan maxay uleedahay adi intaaba joogtaaye lana furi lahaa inay jawaab ka bixin karaan waxaas <laughs> meeqaa qobaalkii qofmaalin ti waxaa u idaacad kasta dacwad iyo <laughs> dood inay ku jiri leedahay <laughs> marka dhegeystahaasi aada mm, u mahadsan yahay dadka reer miyiga inta badan sheekooyinka mm laga soo tabiyo amase laga soo qoro waxay u badan sheekooyin aad u qosol badan waayahay isray qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka gabagabada ayaan isla soo gaarnay saaxiibada galab wanaagsan maxaa leedahay saaxiibada galab wanaagsan waxaa leeyahay waad ku mahadsan tihiin sida quruxda badan aad barnaamijka ula socotaan aad sheekooyinka qosolka badan noola soo wadaagtaan weliba anaga ee bootaan galabta talaada waa galabta aan ku tashano hay <laughs> bootaan galabta maxaa biyo soo diyaarsatay maanta qosol ma haysataa maalmaha kale qosolka waa dhuranaa anaga maanto kalea ku tishanaa waayahay gabagabadaas la soo gaarnay saaxiibada intii aan ka gaari weydan fariimahooda waxaan leenahay saaxiibayaal maalin kalea ka badan kuwii aan akhrinay aada u dadkii rabay inay noo soo diraan laakiin waqti ugu saamiix waa iyagana aada u mahadsanyiaad iyo aad saaxiibada waxaan oga tagaynaa maanta dahfurka iyo heesta dhexa jeefkaa lagaa wada gashtay <laughs> marka daa gabagabada inaan ku siinaalaatan kambaagaa dhaha waa kusoo xiraa marka <laughs> tan aan kuu siina markaan aniga dhegeystayaasha waxaan kaa sugaynaa mm. heesta kunta iyo gunaanadka aad saaxiibada waxaan uga tegayaa istare heesay ku wada looqeeyaan mhm. axmed inshaar iyo sidoo kale xabiibo xasan tuuxow hees la yidhaahdo laabdoo xantaa mhm. dawadeeda tahaye dayraha ka dhigan waa hadal meeshii ugu dambeysa guud ahaan heestaas ayaa u dambeysay barnaamijkeena gala wanaagsan tan iyo mhm. barnaamijkan kiisa kale intaynu ku kulmayno sidaasiyo nabadgelyo boolisgaa baniyo gabar lagu cabbiyo dhuuqa isku kihin ceelbeenaho boolisgaa baniyo gabar lagu cabbiyo dhuuqa isku kihin waa hadal daweyn saliyo digni ayaa hadanbaan darsi kaaga dhigan waa hadal daweyn saliya digni ayaa hadanbaan darsi kaaga dhigan dibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dilin ee dibisu qabo hana daalino hadaryuu ku dilin niya kaadaban uma diirnaxdiniya kaadaban uma diirnaxdin dibisu ku dilin dibisu qabo hana daalino hadalyuu ku dilin لي كاذبة وما تدير نحدير لي كاذبة وما تدير نحدير ಕಡೆಗೆ ಬಾ